أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو kadalika yubayinu allahu lakum اlaayaati lacalakum tatafakkaruun fi اddunya wاlaakhirah wayas'aluunaka can اlyataama qul islaaxu lahum khayr wain tukhaaliطuuhum faإkhwaanukum wallahu yaclamu اlmufsida min almuslix ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة casharkeenna wuxuu ka bilaabmaa aayadda laba boqol iyo toban iyo sagaal ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yas'aluunaka can ilkhamri waalmaysir yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan cani alkhamri khamradii ayay ka ayay ku su-aalayaan oo agg xaggeeda ay kaa weydiinayaan waalmaysiri qamaarkiibay xaggiisa kaa su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa dhexdooda khamro iyo qamaar ismun dembi ayaa ah dembiga oo kabiirun weynin badan iyo wa manaaficu manaafic anfacaado manaaficda oo linnaasi dadka u sugnaatay ayaa ah dhexdooda wa ismuhumaa dembigooda ayaa akbaru weynin badan min nafcihimaa ka weynin badan nafcigooda wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan maadaa maxay bay yunfiquuna ay bixinayaan qul waxaad tiraahdaa alcafwa yunfiquuna alcafwa ayay bixinayaan dheeraadka dheeraadka ayay bixinayaan sidaa ku dheh kadaalika sidaadaas aan aayaadka iyo axkaamta u caddaynay sidaadaas oo kale yubayinu llahu alla uu u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynaya alaayaati aayadaha lacallakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu si aad u fiirfiirisaan oo aada ugu fakartaan fi dunyaa addunye iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda aada ugu fakartaan aayaddan allah subaa aayaddan waxaa la yidhaahdaa sababu nusuulkeeda cumar iyo mucaad radia allahu canhuma ayaa iyo dad ansaarta ka mid ah rasuulka u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam marka ayay waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah aftinaa fi lkhamri waalmaysir khamriga iyo qamaarka nooga jawaab fa inahumaa maxaa yeelay waxa ay yidhaahdeen labadoodaas mudhibatun lilcaqli qamradu marka yacni caqligii ayay tagsiinaysaa maslabatun lilmaal maalkana waa qaadaysaayo qamaarkii maalkii ayuu qofka ka siibayaa faanzala allahu hadihi alaaya alla wuxuu soo dejiyey marka aayaddan oo khamradii xaalkeeda laga waramayo intii maka la joogay khamrada aayad suuratu naxli baa looga warramay wamin hamaraati الnakiili wاlacnaabi tatakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana waxaa laga tilmaamay khamradu risqi wanaagsan inaynan ahaynaa la sheegay oo waxyaabaha miraha ee geetimireedka iyo cinabka mirihiisa ayaa yacni wax kamidaad waxaad ka samaysanaysaan wax lagu sakhraamo iyo risqi wanaagsanaa leeyihi meeshaas marka waxaa ku jira duurxul waxaa loogu duurxulay marka in bahashaan aynan fiicnayn laakiin waa idinka xaaraan ma la dhihin markaas madiina markii la yimidna tana aayaddaana horreysay oo haddana dabcan waxaa timid yacni yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaaraa idinkoo sakhraansan salaad ha u dhowaaninina waa la soo yareeyey marka waqtiyada la cabaayo haddana waxaa loo sheegay marka aayaddan ayaa timidoo dembi inay tahay waxyaaba ay dadka ku andacoonayaan anfac inay u leedahayna inay ku jiraanoo ganacsiga laga ganacsanayo iyo nashwada iyo firfircoonida iyo macaansiga uu ka dareemaye iyo waxyaabahaasaa manaafic ay dadka u haystaan marka waxaa la yidhi manaaficdaas aada u haysataan iyo dembiba waa leedahay dembigeedaa laakiin kama ayaa ka badan manaafacaadkeeda markii u dambeysayna waaba la reebay oo oh, yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsun min camali shayaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun aayaddaasaa lagu xarimay marka ilaa markii dambe cumar aayaddaa markay soo degtay fahal antum muntahuun intahayna ayaa rabbi uu yidhi intii ka horreysayna wuxuu lahaa ilaahu khamrada yacnii noo cadday bayaanan shaafiyan aad noogu cadday ayuu lahaa intaasna tartiib tartiib ayaa marka hadba si ayaa looga reebayo ninka caaqilkaa ah oo u fahmi karay ilaa markii dambe ayaga dhammaantoodba taxriimkeeda la soo dejiyey oo la caddeeyey marka alla wuxuu leeyahay aayadda yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilkhamri bay ku su-aalayaan khamriga cumar wuxuu yidhi alkhamru maa khaamara alcaqla wuxuu caqliga daboola ayaa la yidhaahdaa waxay culimadu isku waafaqsan yihiin cinabka khamriga laga sameeyo cinabka marku qamiiro ee khamro markaas uu noqdo isaga markaa yacnii inuu cinabku khamro uu yahay xaqiiqa khamradana xaqiiqo cinabkay ku tahay wixii aan marka cinabkaas aan ahayn iyo timirta aan ahayn ee khamri ah ee ama geley ha laga samaysto ama malabka ha laga sameeyo ama yacni qasabka ha laga sameeyo wax allaale wixii aan hadda cinabkaas ee laga samaynin ayaga kuufiyiinta ayaa waxay qabeen ama ay dhihi jireen marka ou xad wax sakhraamiyo ou gaaro xaaraan yahay inta laakiin wixii yar oo aan qofka sakhraaminaynin xaaraan ma ahan bay dhihi jireen waxayna ku saleeyeen warkoodaas khamriga xaqiiqa luqatan iyo xaqiiqa luqawiya wuxuu khamri cinabkaa khamri la yidhaahdaa inii araanii acsiru khamran ay cinaban waayo macnaha nacam marka waxay yidhaahdeen tii xaqiiqadan ku xambaaraynaa in yacni khamri lagu tilmaamo waxaan cinab ahayna min baabi lmajaaza loogu tilmaamay dhaheen marka kathiir iyo qaliilaan u kala qaadaynaa waa madhab marka kuufiyiintu ay qabeen abu xaniife iyo sufyaanu thawri iyo loo nisbeeyo haddana marka yacni waxaa xoog badan oo jumhuurku ay ku tageen nooc walba oo sharaab ah oo wax sakhraamiyo in markaa khamri ay uu yahay kiisa yar iyo wixiisa badanna ay isku mid yihiin ee nebigana sala allahu calayhi wasalama uu yidhi kullu maa askara yacnii qaliiluhu kahiiruhu faqaliiluhu xaraamun wax allaale wixii wixiisa badan ay sakhraamiyaan dadka wixiisa yarna waa xaaraan waxaa kaloo rasuulka waxaa laga su-aalay malabka timirta laga sameey yacnii qamrada laga sameeye iyo shaciirta midda laga sameeye iyo waxyaabahaasaa la su-aalay rasuulka sal ll ly slam wuxuuna si guudba wuxuu u yidhi kullu muskirin khamrun wax kasta oo wax sakhraamiya waa khamri marka maadaama xaqiiqadii luqawiyada ahayd xaqiiqo sharciye ah hadda la haayo oo sharcigu isaga uu khamri ku tilmaamay wixii aan cinab xataa aan ahayn ee laakiin wax sakhraaminaya sharaab ah mar haddii luqadii laga soo raray oo sharcigu isaga uu macaani kale uu u yeelay sharciga unbaa la raacayaa luqadii markaa la daba taagnaan maayo iyada keligeed marka khamrigu macnihiisu kaas waay wax allaale wixii sharaab ah ee qofka sakhraamiyo haddaad wax badan ka cabto hadday ku sakhraaminayso wax yarna waa xaaraan inteeda yarna adigu inaad xaddu sakraan aad xadduliskaar ay ku intay wax ku sakraaminaysa inaad la gaarto qasab ma aha yasaluunaka waxay ku su-aalayaan can ilkhamri bay ku weydiinayaan iyo walmaysiri qamaarka maysirka isaguna waa qamaarka iyaga marka waxay yaqaaneen hal geela ayay waxay u kala qaybi jireen sihaam saamiyaale intay u kala qayb qaybiyaan ayay waxay samey jireen saamiyaalka qaarna waxbay u qadari jireen qeyb yacnii toban qaybood ay u qaybinayaan toddoba qaybood oo kale waxay ka dhigayaan mid walbaa saami bay u yeelayaan ay la ekeynayaan warqadna waa ku qorayaan saddex ka midana eberay uga tegayaan bilaa saami ama mid ka miday bilaa saami ka dhigaayeen meel baa lagu ridayaa marka qofku waxbuu qabsanayaa haddii marka kay usoo baxdo saami la-aan qeybtii saami la-aanta ahayd ninkay kusoo aado qiimihii wuxuu bixinaa hashi ayaa isaga laga rabaa korkiisa marka dad baa lacag helaayo waxay wax ku helayaan si fudud mid kalena lacag baa laga qaadanayaa iyadoo wax loo qabtay aan jirin muqaabil la-aan waxaa iyadana marka qamaar lagu idlaaqay macno kasta oo qofku uu qof kale lacag uga qaato biduuni muqaabil oo uga qaadanayo si markaa yacni fudud oo uga qaato waa iska qamaar iyadana walidaalika yacni mucaamalaad badan baa qamaarkaas oo kale la geliyaa waxaa ka mid a ah waxyaabahan caymisyada qaar lagu tilmaamo ama inshuransiyada qaar lagu tilmaamaa ka mida waayo qofka lacag buu bixinaa makiinada inshurance loo gelinaa guri baa loo gelinaa mararka qaar naftiisaa la gelinaayo waxaa la leeyahay markaad jirato lacag la-aana lagugu daaweynaa kambanigaa ku daaweynaayo lacagtaasi marka qofkaanna waxaa laga rabaa bil walbo inuu lacag bixiyo rubamaa waxaa laga yaabaa inuusan jiraninba qofkii ayaaba dhici karta isagoon jiranin hal mar inuu iska dhinto ama jiraba aynan soo marin makiinadu inaynan hallaabin baa dhici karto lacagtiina waa laga daldalaa qofka waxaa dhici karto maanta inuu makiinadii soo gaday oo uu bixiyey bishaan lacagteeda boqol dollar oo kale inuu bixiyey oo beri oo kale makiinadii ay baaba'day oo aafa u timid shirkaddii marka waxay bixinaysaa ninkan makiinadii usoo gadee ninkaan lacagtaas makiinada loogu soo gadaayo maba bixininba boqolow baxsho bes xaggee laga keenay dad kalaa laga soo qaaday oo ayaga makiinadahooda waxba aynan ku dhicin oo ayaa laga daldalaa waxa noocaas mucaamalaadka noocaas oo kale ah ee ku dhisan qararka qofkuna uu si fudud lacag iskaga daldalanayo biduuni muqaabil qamaaraa la yidhaahdaa ama turub ha noqdo ama macno kambeni ha loo yeelo magacyo ha loogu bixiyo ama yacnii midkan yacnii sidan kale ee yacnii sidii la doonaha loogu ciyaaro baalkan yacni bilyaardiga lacagta la dhigto ha noqdo banooniga lacagta la dhigto qofkii markaa yacni laga adkaada lacag laga waxaasoo dhan suurooyinkaas oo dhan marka maysirka ah waa xaaraan bilijmaac keliya waxaa laga bixinaa oo laga saarayaa wixii sharcigu uu ka soo reebay oo ah fardaha oo kale marka la tartansiiyo labada qof waa dhiga karaan kana lacaguu dhigan karaa kanna lacag bishardi laakiin nin saddexaad inuu ku jiro oo isagana tartanka ka qeybgalayo oo aan wax lacaga dhiganaynin ninkaa saddexaadna inuu isaga adkaan kara loo malay karo weliba saddexdoodaa tartanka gelaya labadaanaa dhigatay ninkaana waxma dhiganin muxalilaa la yidhaha midka saddexaad hadhow marka ninkii adkaado wixii u isku qaadanaa marka haddii ninkan saddexaad ou adkaadana isaga u qaadanaa kan yani siday usoo kale hor hormaraan ayay u kala qaadanayaan markaas laakiin labadooda in kana lacag dhiga kana lacag dhigo bis tartanka ayaga ay ku jiraan ama saddexdooduba ay lacag wada dhigtaan oo hadhow kii adkaado oo lacagta isku wada qaato qamaar waay suuradaas waa xaaraan nin saddexaad haddii lasoo geliyo laakiin aan waxba dhiganaynin iyadu taa unbau sharciga ka soo reebay qamaarka suuraday qamaar uga eg tahay laakiin maba ahanba qamaar qul waxaa tiraa nebiyow fiihimaa khamrada iyo qamaarka dhexdooda ithmun dembi ayaa ku sugan dembi dembiga oo kabiirun aada u weynin badan oo saacad qofka waxaa soo maraysa ilaahayba uunan aqoonin waxaa soo maraysa waqti uu qofku wax walba isaga hadlayo oo foolxumo ah. waxaa dhici karta inuu dilo qofkii dad ugu dhowaa intuu sakhraamo waxyaabahaas oo dhan marka waa ismiga weyn ee ku jira iyada ayb suuratu lmaa waa ugu tegaynaa inamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica halkaas marka yacni allah subxaanahu watacaala ugaga hadlay meeshaasa marka ismigeeda lagu faahfaahin doona qul waxaa tiraa fiihimaa dhexdooda ismun dembi ayaa ahaaday dembiga oo kabiirun weynin badan iyo wa manaaficu ayaa ah manaafic manaaficda oo linnaasi dadka usugnaatay manaafic ay dadka ugu sugan ayaa dhexdeeda ah qamrigii iyo maysarkii manaaficdu marka maxay noqonaysaa qamrigiina waxaa laga raadinaa waa laga tijaaraystaa nooc manfaca oo ka arkaa qofka laakiin manfacadaasi dhibkaa ka badan mar hadday shaygu manfacadiisa iyo mafsadadiisa mafsadadu badnaatana dhibkaas dartiisaa shayga loo joojinaa ee laga fiirin maayo reeraa laga biilaa iyo reer hebel iyo reer hebelaa laga biilaa yacni in guryo ay hallaabaan dhowr qoys loo hallayn maayo guryo badan iyo yacni madaar yacni dhibaatooyin fara badan ma loo koraayo liajli hebel dantiisa oo gurigiisa dabkiisaa shidan hebel marka dabkiisu si kale waa u shidmi karaa waxaa kaloo ku jiro waim yacni manaaficda waxaa kaloo qamaarka manaaficdiisuna waxay tahay si fududow lacag ku hela soon dhididin oon dhibtoonin bou lacag iska qaadana isaga marka qofka qaadanaa manfacow u maleeyaa laakiin dhibkaa ka daran oo isaga laftiisa marka waxuu sababaa in laysku dilo ninkii lacagtiisii laga qaato guryihiisii laga qaatay berri yacni intou bikulli yacni mumkin shay kastoo suuragal u ah ayuu ninkan kale ku dilaa waayo lacagtiisii oo si fudud ou nin u haysto ma arki karo walidaalika goobaha qamaarka meelaha ugu dilka badan waay dadkan ay isku dilaan ayb marka wamanaaficun linnaas sidaas tafsiirka ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey inuu yidhi wamanaaficu manaafic ayaa linnaasi qiila almanaaficu kaanat qabla ataxriim manaaficda la sheegaayo intaan la xarimin waay alaa haada marka haddaan sidaa ku fasirno oon dhahno qul fiihimaa idmun kabiirun dembi weynaa ku sugan khamri wa manaaficu linnaasi manaafic dadka u sugnaatay baana intaan la xarimin ku jirtay saa haddii loo macneeyo fal waxaa la yidhi waa mansuukhatun marka ibnu naxaas annaasikh walmansuuqa saasuu ku yidhi mar haddii la yidhi marka wa manaaficu linnaasi hadda manaafic kuma jirto w maadaama hadda manaaficdu ay ahayd qabla taxriim oo aayaddu qabla taxriim ay ka waramayso dabadeedna marka la xarimay oo yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu la yiri taasaa lagu nasakhay marka wamanaaficu linnaas sidaas ayuu leeyahay wa ismuhumaa dembigooda tafsiirkan haddaan marka ku soconno wa ismuhumaa khamrada iyo qamaarka dembigooda bacda taxriimi markii la xarimay ka gadaale yaa akbaru ka weynin badan min nafcihimaa nafcigooda qabla taxriimi ahaa intaan la xarimin nafcigii ku jiray dhibka yacni dembiga hadda oo la xarimay ay leedahaa dembigaas dembigaa badan sidaa marka yacni waa loo taxliiliyey aayadda waa loo macneeya ayb meeshaa marka waxaan ka qaadanaynaa wax allaale wixii mafsadadooduba badan tahay asalka waxaa weeyaan hadday mafsadadu badan tahay maslaxaduna yar tahay shaygaas inuu taxriim uu qaadanayo laga fogaanayo lanna sharcigu wuxuu u yimid jalbu lmasaalix wa dar lmafaasid masaalix in lasoo jiido iyo mafaasid in meesha laga bixiyo laga saaro haddii mafaasidii marka ay joogto maslaxaduna yaraato mafaasidii dar yacni shaygii waa laga tegaa maslaxadaas yarta ahaa la dhuminaa inta lagu dhici lahaa dhibaatadan weyn hadday laba mafsado isku noqotona midda waxaa la koraa irtikaabu adna lmafsadatayn labada mafsado ama labada shar hadday daruuri noqoto labadooda mid un in la koro midda yaraa la qaadanaa oo la koraa iyadana hadday masaalixdu badan tahay oo madaarta iyo dhibka uu yar yahayna shaygaasi waa la jideynayo maslaxadaas weyn dhib yaroo mutawaqaca ama yacni ma looga tegayo isagana ayb qadaayaadka marka masaalixda iyo mafaasiduna ma ahan yacni waxyaabo oo meel kale ka yimide masaa'il culimada in badan oo ka mid a ah ictibaarinteedu ay ku ijmaaceen waaye ilaa ibnu cabdilbar ilaa uu yidhi alxaafid ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim ulmunkiga ilaa uu ku yidhi ee qofka aan sharta qiimey karin oo laba shar markay imaadaan iyo masaalixda mafaasidda iyo aan qiimey karin khayra alkhayreyn wa shara sharayn iyo aan garo karin wuxuu tilmaamay dadka fiqhigoodu aadka daciifka u yahay ee aan caqli iyo caqligooduna uu dacfiga ku jiro ayaan qiimey karin uu yidhi arrimahaas marka waana ka muuqanaysaa dadka saas oo kale ah waxyaabo marka waxaa ka dhalanaya afcaashooda iyo aqwaashooda iyo aan loo fiirsanin oo aan loo meeldayin oo dhow lagu dhibaatoodo wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan ay ku weydiinayaan maadaa maxaybaa yunfiquuna ay bixinayaan maxay bixinayaan ay ku su-aalayaan qul waxaa tidhaahdaa alcafwa yunfiquuna alcafwa waxay bixinayaan dheeraadka tafaasiir badanaa ku jirta kanaa ugu dhow oo xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu ahaa khayru sadaqati maa kaana can dahri ghinan sadaqa waxaa ugu khayr badan wixii adiga kugu filan markaad yacnii nafaqadaadii iyo dadkii waajibka nafaqadooda kugu ahayd markaad waxoodii siiso waxa kuu soo haro inaad sadaqayso taasaa sadaqa ugu khayr badan halkaana aayaddu maxay leedahay qul ilcafwa qul waxaad tidhaahdaa alcafwa waa la akriyay ay yunfiquuna waxay bixinayaan alcafwa ama anfiquu bixiya alcafwa dheeraad ka bixiya yani waxa dheeraadka ah dhiiba dheeraad marka maxay ka tahay wixii adiga nafaqada waajibka kugu ah ka badan bixi ibnu cabaas iyo cataa iyo qataada sidaas laga haya wa qiila waxaa la yidhi alcafwa bimacna alwasad dhexdhexaad bixiya aadna hawba waxaad bixinaysaan walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula lbasd waxaa kaloo lagu macneeyey alyasiira min kuli shay wax kastaa wax yar ka dhiib ka bixi dabari marka macnaha horeu doortay qiraa'o kale marka waxay leedahay qul ilcafwu abuu cumarna saasuu aqriyey alcafwu marka la yidhaha khabarow noqona mubtadaad usoo qadaray aladii yunfiquunahu shayga ay bixinayaan alcafwu dheeraadka waay ayaad leedahay kadalika kaagaas oo kale yubayin llahu alla uu u cadaynayaa lakum idinka idinkugu cadaynayaa alaayaati aayaadka sidaadaasoo oo kale oo allah aayaadka idinkugu caddaynayaa lacalakum tatafakaruuna likay tatafakkaruu si aad u fiirfiirisaan oad u fakartaan fi dunyaa waalaakhirati adduunyadii iyo aakhiradii shanigooda ama dhexdooda saaad ugu fakertaan tafsiir sidaas yani fakarkiinii adduunyada dhexdeeda inaad adduunyo xaqiiqdeed fiirisaan aakhiradi fiirisaan tafsiir kale wuxuu leeyahay fi dunyaa waalaakhirati fii zawaali dunyaa wa baqaa'i alaakhirati lacalakum tatafakaruuna likay tatafakkaruu saad ugu fakertaan fi dunyaa fii zawaali dunyaa adduunyada zuuliddeeda saad u fiirfiirisaan inay adduunyadii zuuleyso waalaakhirati wa baqaa'i laakhirati aakhiro baaqi ahaanshaheeda si aad u fiirfiirisaan ood markaa yacni aa ugu fakertaan ayb meeshaas marka qulilcafwadaas ayaa ahlucilmiga waxay isku khilaafeen mansuuqa miya mase waa muxkama min alculamaa'i qaar culimada waxaa ka mida yidhi waa mansuuqa waxaana lagu nasakhay dhehen zakada dheeraad bixiyaa awal la yidhi markaan dheeraad maba ahane zakaaba waajibtay markii zakada ay waajibtay ayaa aayaddan la nasakhay bay qaar dhahayaan culimada qaar kalena waxay leeyiin aayaddu waa muxkam waxayna tilmaamaysaa zakaduna waa farad tanna waa sadaqo tadawuca oo aada maalkaaga ka bixinaysid inay muxkam tahay baan xoog badan wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan aalayaan can ilyataamaa agoontii xaggooday wax kaa su-aalayaan yani agoontii xaggooda ayay wax kaa weydiinayaan markay soo degtay walaa taqrabuu maallalyatiimi ilaa bilatii hiya ilaa ilaa bilatii hiya axsan agoonka maalkiisa ha u dhowaaninina ilaa xaalad hagaagba hagaagsan maahane iyo in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataamaa dulman inamaa yaأkuluuna fii butuunihim naaran markay soo degtay ayay muslimiintu aad iyo aad uga dhibaatoodeen xaraj iyo dembi bayna iska dareensiiyeen agoonka maalkiisa ilaa arrintii marka waxay la gaartay maalka agoonka inay gooni u bixiyaan iyaga koodana ay gooni u bixiyaan waxaa dhacaysa marka agoonka maalkiisa eh, inuu wax markuu ka cuno qaybta kale meel marka la yska dhigay inay iska fasaadoy baaba-do oo xoolihii agoonka marka maadaama gaar weelkiisa gaar looga yeelay ayaa waxaa dhacaysay in ay wax ka baaba-aan oy sidaas dheerayntaas la dheeraynayo inay maalkiisii wax kamida ay ku hallaabaan markii wax loo kariyo wax yar ay cunaan inta kalena waa iska fasaadi jirtay maalkii agoonka waay faraha laga qaadaa inta la yiraahdo ayuu meeshiisii ku hallaabaya waa la yska daadinaa marka arrintaabaa marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay mararka qaarna xoolihii agoonka waaba yar yihiin waa yaryihiin yaraantaasuna waxay keenaysaa in wax kale loogu badbadiyo oo maal kale haddii loogu daro oo kale waxbaa ugu kordhaayo tiina waa waayey agoonku si marka arrintaas aan loo waaynin baa alla wuxuu fasaxay maal agoon iyo maalka qofka kale inuu isku dari karo marka mukhaaladadii marka laba noocay noqone mid bannaan iyo midaan bannaanayn mukhaalado wax lagu islaaxinayo oo waa maxay inaad maalka agoonka wax ku darato seed ugu darane faqiiraad tahay ganacsi baad maalkiisii ugu samaynaysaa xisaabtiisii waa u taqaanaa adigana waxaad ka qaadataa marka ujro ayaa ka qaadataa waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf middaas marka mukhaalada sax a ah mararka qaarna waxay noqonaysaa mukhaalado sayi-a ah oo marka walaa ta'kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum inaad inta wax isku dartaan si aad kooda ku cuntaan maalkooda middaa marka ilaahay waa reebay subxaanahu watacaala midda horena waa ogolaaday marka aayaddan baa soo degtay markii sidaa agoonka loo weel duway oo ay iska fogeeyeen cuntadiisii iyo weelkiisii iyo wixii yacani biilkiisii iyo gaar loo dhigay arrintaan agoonku ay dhib u noqon karto ayaa alla uu baneeyey wax isku daridda marka alla wuxuu yidhi wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilyataamaa agoontay wax kaa su-aalayaan xaggooda qul waxaa tidhaahdaa islaaxun hagaajin ayb lahum iyaga markaa yacni loo hagaajiyo yaa khayrun khayr badan taasaa yacni khayr badan ama waa wanaagsan tahay wain tukhaalituuhum haddaad dheehdaan yacni agoonta oo aada yacnii maalkii ama shaqadii iyo aada wax ku dheehdaan fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin wallaahu allana yaclamu waa og yahay oo waa soocayaa almufsida midka wax haleynayo min almuslixi buu ka og yahay uu ka soocayaa midka wax hagaajinayo walow haddii shaa allaahu alla uu dooni lahaa lacnatakum waa idinku adkayn lahaayo xaraj iyo iyo ciriiri buu idin gelin lahaa waa idin ciriiri lahay in allaha alla casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag xakiimun falsan wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilyataama bay ku su-aalayaan agoontii qul waxaa tidhaahdaa islaaxun hagaajin lahum iyaga marka dartood loo hagaajiyo ama islaaxun hagaajin lahum iyagaba la hagaajiyo ayb yaa khayrun wanaagsan ama khayr badan wain tukhaaliuuhum haddaad dheehdaan agoontii fa ikhwaanukum fahum iyagu ikhwaanukum walaalihiin walaaluhuna walikhwaanu yuciinu bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale waa u kaalmeeyaa ayb wayusiibu bacduhum min amwaali bacdin calaa wajhi اlislaax waridaa qaarkood qaarka kale maalkiisay asiibaan laakiin calaa wajhi ridaa walislaax agoonka maalkiisii marka see loo asiibi karaa halsi waa in intaad maalkiisa maalkaaga int ku darto ugu shaqayso haddaad faqiir tahayna aada ujro ka qaadato middaas waa laidiin ogolaya waana mukhaalado fiican wixii kalena marka maya wallaahu alleh yaclamu waa og yahay almufsida midka wax hallaynayo liamwaalihim agoonta maalkooda kan hallaynayo min almuslixi buu ka og yahay marka mintaani maxay noqonay macnaheeda yaclamudaa waxaa la dimnisiinaa yumayizu minta marka caadi bay marka u tallaabeen wallaahu alle yaclamu ey yumayizu wuxuu kala soocayaa alleh almufsida midka wax fasaadinayo ayuu alla wuxuu ka soocayaa min almuslixi kan wax hagaajinayo ka soocaa calaa tadmiini maa yatacaddaa bimin kaana almacnaa wallaahu yumayizu bicilmihi ilaahay wuxuu ku soocayaa cilmigiisa almufsida midka wax fasaadinaya min almuslixi buu ka soocaa aayaddan marka tanay kusoo degtay waciidaana ku jiro agoon ninkii maalkiisa maamulayo isjir waayo marka ilaahay waa yaqaanaa midka waxaleynaya iyo midka wax waxhagaajinaya culimadana marka aayaddan waaba caam yeeli jireenoo wax kasto oo qofku uu qabanaayo haddii uu shay kan hagaajinayo iyo kan haleynayo alla waa kala ogyahay ayb ilaa qaarkood mustalaxa yacnii markay ka hadlaayaan haddii laxni riwaayadu ay ku soo aroorto qofkii raawiga ahaaye wax warinayay laxni ayuu akhriyey uu soo wariyey adigii marka waxaad maqashay laxni laxnigaasi ma sixi kartaa marka mase riwaayada sidaad u maqashay unbaad yeelaysaa meeshaas marka mas'aladaas sifatu riwaaya markay joogaan waa ka hadlaan oo qaarkood waxay yidhaahdaan sax waayo rasuulka ma laxni jirin rasuulka sal l l slam luqadiisa iyo yani hadalkiisu laxni kuma jirin adiga marka haddaad ujeedid ninkan inuu laxniyey wax wariyey ee nebigu waxba ma laxninina adiga hagaajiyo sax wallaahu yaclamu lmufsida min almuslixi almuslixiyay keeneen marka aayaddan qaarna waxay leeyihiin riwaayo waaye baabkaane haddii baabkaana la furo nin walbaa wuxuu isdhihi karaa armow qalday raawiga raawi aan qaldanayna loo malay karaa inuu qaldan yahay si aan baabkan loo furin sida uu u wariyey u weri kadib adiga bayaani oo cadday haddaa rabto waxaad tiraahdaa riwaayada sidaanaan u maqlay wasawaabu xagga yacni sawaabkuna saas iyo saas waayo dheh si adiga wax aan laguu sheegin aadan u werinin haddii marka riwaayadii lasoo dhexgeliyey wallahu yaclamu lmufsida min almuslix qof walbo oo mas-uuliyad haayo waa inuu aayaddan ku baraarugsanaada marka mas-uuliyaddaas adiga laguu dhiibay ood ummadda u hayso ama ay ummadda kuu dhiibatay ama aad adigaba dadkii markaa aad aad ugu taagan tahay ogow in ilaahay ku og yahay haddaad wax fasaadiso iyo haddaad wax islaaxiso ilaahay kii ku og un weeyaan ayb kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi buu nabiga yihi sal sl walow shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa la acnatakum waa idin ciriirin lahaayo xaraj iyo ciriiri buu idin gelin lahaa waana idinku adkayn lahaa korkiinuu ku adkay lahay ayb in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun ee falsan agoonta iyo axkaamtooda iyo sida wax loo siinaayo iyo goorta maalkooda la siinaayona suuratu nisaa ayaan ugu tegaynaa in sha allahu tacaala walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina walaa amatun mu'minatu khayru min mushrika walaa tankixuuha nikaaxsanina almushrikaati mushrikaadka naagaha mushrikaadka xataa yu'mina ilaa an yu'mina ilaa ay ka rumaynayaan walaamatun adoon addoonta oo mu'minatun muminada khayrun khayr badan min mushrikatin ka khayr badan tu mushrikad ah ayb min xuratin bay ka khayr badan tahay xor xorta oo mushrikatin mushrikad ay ka khayr badan tahay walow acjabatkum haydin walow acjabadkum haba idin cajab geliso wain acjabadkum middaan ee xortaa haba idin cajab geliso oo maxay tahay marka saa idinku cajab gelinaysaana xagga quruxda iyo xagga maalka iyo xagga mansabka haba idinku cajab geliso walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ah ha u guurinina gabdho muslimaada xataa yu'minuu ilaa ay ka rumeeyaan walacabdun addoon addoonka oo mu'minun mu'min ayaa khayrun wanaagsan min mushrikin ka wanaagsan oo ka khayr badan min xurin xur oo mushrikin mushrik ah walow acjabakum wain acjabakum ha idin cajabgeliyaba haba idin cajabgeliye ulaaika kuwaadaas yadcuuna waay idin ulaaika kuwaadaas yadcuuna ay kum waxay idinkugu yeerayaan ila naari naar intii kay idinkugu yeerayaan wallaahu allana yadcuu yadcuukum uu idin yeerayaa ila ljannati janna intii kau idinkugu yeerayaa iyo walmaqfirati dembi dhaaf biidnihi isaga idinkiisa uu idinkugu dembi dhaafo wayubayinu waa caddaynayaa alla aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadku u caddaynayaa lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say u waansamaan aayaddan waxaa ku jirta saddex qowl hal hiya muxkamatun am mansuukatun muxkama miya mase waa mansuuqa saddex qowl baa ku jirto qowl wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkama ayb aayadda marka muxkama yani aayadda waa muxkama marka la yihaah marka waxay noqonaysaa markaas almushrikaatida asha ku jirto dabcan cumuumay faa'iideynahi alimaamu shaafici oo kale iyo aimo badan waxay leeyihiin siiqadan hadda siiqatu cumuum waaye laakiin waxaa weeyaan caamun uriida bihi lkhusuus kii la dhihi jira caam maksuusa maahane waa caamun uriida bihi lkhusuus lafdiga waa ka caam laakiin maba laga wa caamka maba la rababa cumuumkaan la rabin shayga la rabana marka waa maxay qeyb gaalada mushrikiinta ka mida waayo waxa muraadku uu yahay ee mushrikiinta oo dhan ma aha muraadku qaybtaasna marka wuxuu yidhi waa kuwa wathaniyaadka ah oo aan ahayn kitaabiyaadka yahuud iyo nasaare xagga dhigo inta kale ayaa loola jeedaa buu yidhi aayaddan waa caamun uriida bihi lkhusuus taksiiska khusuuska loo jeedana waa kuwa wathaniyaadka ah calaa haadaa marka alimaamu shaafici wuxuu yidhi aayaddan waxay ka warramaysaa naag wathaniyada inaan la guursa karin naag gaala ah oo haddana wathaniyad ah wathaniya markaan leenahay waa kuwa aan kitaabka haysanin ama ha ahaadaan buudiista ha noqdaan ama hinduu ha noqdaan ama ha noqdaan marka yacni kuwa eh, malaaxida ah ha noqdaan wax allaale wixii aanba kitaabiba ahayn oo yahuudi iyo nasaare ka soo haray eeqowl eh, marka saas isagu leeyahay nacam ayib calaa haada marka aayaddu waa muxkam sidaa marka loo dhigo qowlka labaadna waxa uu yahay aayaddan waa mansuuqay leeyihiin almushrikaatida waa caam cumuumaa ku jiro oo walaa tankixu lmushrikaati mushrikaat marka la yihaaha yahuud iyo nasaaro waa soo gelayaan aayaddanna marka waxay yidhaahdeen waa mansuuqa qoladaasna oo wathaniyaadki iyo kitaabiyaadkii baa isla soo wada galay aayaddan waa la nasakhay naasikaduna waa aayat lmaa-ida waa maxay wاlmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba min qablikum taas marka aayaddaas maaida ayaa nasakday oo maa-idaa dambeysay tanaa horreysay ayb sidaas marka ibnu cabaas iyo imaamu maalik iyo sufyaanu thawri iyo awsaaci baa ku tageen yani aayadda waa waa la nasakay taasaa lagu nasakay hal ogow marka nasakha markaan maa nansakh min aayatin aan marayna ayaan waxaan ka sheekeynay naskhiga anwaacdiisa naski waxaa jiro rafcu lxukmi muta marka naski la sheego xukunkan waa la qaaday isaga dhan ay ka wadaan laakiin curfiga salafka naskigu muxuu ahaa jiray haddii caamka la takhsiisiyo suuradii cumuumka laga bixiyey oo laga saaray waxay leeyihiin ayaga naski bay ku tilmaamayaan calaa haadaa marka waa la nasakhay marka lagu leeyahay aayadda yacni waxaa laga bixiyey kitaabiyaadka naagta marka kitaabiyadda yahuudda iyo nasaarada waa la guursa karaa oo suuratulmaa-ida sheegtay maadaama marka laga saaray oo laga bixiyey oo ta yacni aayaddaa ay yani mukhasis munfasila uu ka saaray cumuumkii meeshan qeyb kamida mukhasis munfasila looga bixiyey waxay leeyihiin marka naski baa ku dhacay calaa haadaa marka curfiga salafku naski kaas waa la yidhaahdaa ayb qowlka labaad isaga wuxuu leeyahay cagsiga kan waayo aayatulbaqara tanaa wax nasakday aayatulmaa-ida la nasakhay waa madhabka saddexaad oo middaas walmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ta ayaa mansuuqa ah middaanna waa naasikhaday leeyihiin qoladaa marka ayagu waxay muctamed ka dhigtay inay qabsadeen bukhaari tacliiq ahaan wuxuu soo saaray can ibni cumar ibnu cumar baa wuxuu yidhi walaa acrifu shaya min alshraaki acdama min an min an taquula rabuhaa ciisa maba aqaanuu yidhi shirki ka weyn ciisa ilaah ah marka ibnu cumar baa marka taa laga haya wuxuu leeyay see nasaare iyo yahuud yani guurkoodu soo ku banaanaana iyaga yaaba ka shirki badan wuxuu leeyay ciisa ilaah ah shirki ka weyn maba aqaanuu yihi nayb ayb ow ama marka yacni in sidaas oo kale ay yidhaahdaan marka laakiin ibnu naxaas meeshaan si fiican u tacqiibiyey wuxuu le qowlkan ibnu cumar in la yidhaha aayaddaasna waxay ogolaatay yahuud iyo nasaare in la guursado suurat lmaa-ida maadaama ay shi aayaddan wasfigii shirkiga ay ku tilmaantay middaanaa kulli isla qaaday oo kitaabi walaa wathani midna lama guursan karadaas in laga fahmo marka warkan ibnu cumar aayaddana naasikha ah oo midda maa-idaa la nasakhay wuxuu leeyahay waa adu wuxuu yihi akhdu naskhi min hada huwa akhdun bita'wiil qaabka noocan oo kale in looga soo bixiyo aayaddan inay naasikho tahay waa qaab istinbaad iyo ta'wiil lagu keenay waay ayb walaa yahbutu nasku bita'wiili buu yihi naskhina ta'wiil kuma sugnaadee khabarow ku sugnaadaa yani aayaddan aayaddaanaa nasakday xadiidkan xadiidkaanaa nasakay waa khabar laakiin istinbaad iyo ta'wiil in wax lagu nasaqaa maba xoog badnuu leeyahay calaa haadaa marka hadalkan ibnu cumar in lagala soo baxo tana aayaddaana naasikha ah waa baciid buu leeyahay ayb saddexdaasaa marka yani meesha ku jirta aayaddan waa mansuuqa maya waa naasikha maya ee aayaddan marka waa naasikha waa mansuuqa marka la leeyahay yacnii caam oo maqsuusa waaye ay ka dhigan tahay qowlka saddexaadna waxa uu yahay maba ahan caam maqsuuso waa caamun uriida bihi lkhusuus kii la dhihi jiray khulaasadu marka maxay tahay khulaasadu waxay tahay akharu ahlilcilmina ay u badan yihiin saxaabadana qaar badan ay ku tageen kitaabiyad waa la guursa karaa bishardi inaynan zaaniyad aynan ahayn leanna lmuxsanaatu yaa la yihi min aladiina uutu lkitaaba min qabli hadday zaaniyad tahay kitaabiyaddu ma la guursanayo wixii marka mushrikaad ana inaan la guursan karin oo naag mushrikad a ah lama guursan karo walaa tankixuuha nikaaxsanina almushrikaati haweenka mushrikaadka ah xataa yu'mina qaayo waayo xataada xataa yu'mina ilaa ay ka rumeeyaan ha guursanina nikaaxda halkan waa lagu sheegay milkulyamiin markaa ma loo haysan karaa yani haweeney mushrikad ah milkulyamiin qofka addoon ma ka dhigan karaayo milkulyamiin mau haysan karaa maku wadin karaa milkulyamiin ahaan maugu tegi karaa nikaaxa aayaddan waaba ka hadashay waxay ku xiran tahay walaa tankixuu ereygan nikaaxa macnihiisa nikaaxu caqadkana waa lagu idlaaqaa jimaaca wadcigana waa lagu idlaaqaa soo maa haddii marka la yidhaha walaa tankixuu ha wadinina haddii laga wado caqad waa ka caamsan yahay markaas meeshaa marka waxaa ka soo baxayso milkulyamiinna inaan loogu tegi karin addoon intan la jihaaday oo kale gabadhii marka iyadoo mushriku waa la qeybiyey markaasaa iyadii marka qof muslinay kusoo ayaa eh, loo qeybiyey addoon looga dhigay iyadaas marka suriyadda ah iyadoo mushrikad ah ma ugu tegi karaa marka yacnii milkulyamiin ma ugu tegi karaa in badanoo culimada kamida mayay leyin ma ugu tegi kara aayaddaanayna ka qaadanayaan nikaaxuna macnihiisu wuxuu noqon karaa jimaac oo dhanba waa nikaax waa la dhahaa ayb qaar ahlucilmiga ka mid a ah abu xaniife iyo kalena wuxuu leeyahy waa bannaan tahay in loo tago milkulyamiin waa loogu tegi karaa guur iyaa la diiday wuxuuna deliishana caama awdaas asxaabta inay wadiyeen ay u tageenba haween haweenkii lasoo qabtay culimadan kale waxay leeyihiin waxaa dhici karta marka bacda an asla bacda an aslamna markay islaameen ka bacdi inay u tageen iyagoo mushrikaaday u tageen ma hayno ma cadda ayb wala amatun addoon addoonta oo mush mu'minatun mu'minad ah ayaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin min xuratin xor haweeney xor ahoo mushrikatin mushrikada addoon mu'minadaa ka khayr badan addoon mu'minada walow acjabadkum haba idin cajab geliso ayb walowda marka low bimacnaa in waa hadda shardiye waayo waawgan lagu cadfayna waxaa weeyaan waxa uu cadfayaa waa maxay lilcadfi calaa xaalatin maxduufatin xaalo maxduufo ou cadfaa waawgan ataqdiiruna wuxuu yahay khayru min mushrikatin calaa kuli xaalin walow fi hadihi alxaal khayrun min mushrikatinay ka khayr badan tahay ayb calaa kulli xaalin xaalad kastay uga khayr badan tahay walow acjabadkum xaaladan idin cajab gelinaysa xataa ha ahaato haba ahaato sidaasay ka dhigan tahay ayb walaa tunkixu lmushrikiina walaa tunkixuu ha u nikaaxinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ah xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan hau ha u nikaaxinina meeshaan marka walaa tunkixuu laba masalaa laga qaadana masalada koowaad waxay tahay ni gabdhaha muslimaadka inaan loo guuri karin niman mushrikiin gaala ah aayadda marka dhinacan qoladii caam maksuus waayay dhahayeen dhinacan maksuus maba ka ahan oo nin gaal ah haweeney muslimada maba guursan kara mana u banaana arrintaa iyadana marka waa bilijmaac culimada maba isku khilaafin maxaa u daliila haddii la yidhaha ijmaaca u daliila ah? ninka muslimkaa gabar kitaabiyada waa guursan karaa laakiin naag muslimada nin kitaabi ah iyo nin mushriga midna ma guursan karo leanna maxaa yeelay xikmaddana waa layska fahmi karaa haddana marka yacni ahlucilmiga ijmaacooda ayaa xuja qawi ah xoog badan ah marka dad waxaa jira iska hadda waxyaabahaas o dhan dardaraayo oo dhahayo yacni ay ka dhuntay uun dadka in la simo waayo muxuu qabaa qofkan iyo waxyaaba aan loo joogin ay ka hadlaayeen adiga haddaad diinta rumaysan tahayna axkaamtan u hoggaansan haddii aad marka inaad iska dalaqsato rabtana oo nin hortiis u socdo aada noqoto aad rabtana ee diinkan markaa ha ku munaafaqaynin dhexdiisa waayo qofka muuminkaee diinka rumaysan axkaamtan ilaahay buu u hoggaansan yahay dad miyaa mase dad ma ahan iyo niqaashku ma joogan ma la dhihin dad ma aha laakiin wasfigaas ay wataan ayaa qofka yacni naar ku hogaaminaya wax qofka naar u hogaamin karana naftiisa in laga ilaaliyo waay loogana dadaalo ayb waxaa masalada labaad oo laga qaatay waxay tahay walaa tunkixu lmushrikiin gabadha yacnii inaynan iyada isguuri karin oynan isnikaaxin karin weli unbaa gabadha nikaaxaayo waayo aayaddu waxay leedahay waxay la khidaabtay dadka iyada guurinaayo iyada lalama khidaabin waayo iyada maba isguurin kartaba marka walaa tunkixuu ha u nikaaxinina almushrikiina nimanka mushrikiinta ah gabdho muslimaada ha u guurinina waayo almuslimaati xataa yu'minuu ilaa ay ka rumeeyaan walaa cabdun addoon addoonka oo mu'minun mu'min ah yaa khayrun wanaagsan oo ka khayr badan min mushrikin hadda afcalu tafdiilka calaa baabihi maba ahanba haddana yani waxaa la diidaya inaad ka aaminto addoon mu'mina mid xor oo mushriga ka khayr badan nooc khayra inuu mushrigu leeyahay in laga wada ha u fahmin oo laakiin laga badan yahay sidaas ma aha waa usluub carabi ah un sidaan markaa afcalu tafdiilkan marka hadda jaanibka kale in fadli la siinaayo ma aha walacabdun addoon addoonka oo muuminun muumina khayrun ka khayr badan min mushrikin ka khayr badan min xurin mushrikin walow acjabakum ay aba idin cajab geliyo ulaa kuwaadaas yadcuuna ay yadcuunakum waxay idinkugu yeerayaan ila naari asbaabtii naarta lagu geli lahaa bay idinkugu yeerayaan say idinkugu yeerayaan ibnu kathiir aayaddan wuxuu yidhi mucaasharatuhum wa mukhaaladatuhum tabcahu calaa xubi اdunya wاqtinaa'iha wa iihaariha cala daari اlaakhirati wa caaqibatu dalika wakiimatun haddaad gaalada dhex gashaan ama aada la noolaataan amaba aada yacnii wax ka guursataan ood dhex gashaan iyaga dhexgalkooda iyo ku dhexmilankooda tabcahu calaa xubi اdunyaa waxay kugu bixinaysaa ay kugu keenaysaa adduunye jacayl waqtinaa'ihaa iyo adduunyo in la kaydsado adduun badan meel la dhigto wa iithaarihaa adduunyada in laga doorto cala daari alaakhirati aakhira laga doorto wa caaqibatu dalika arrintaa cirib dambeedkeedana wakhiimatun mid aada u daran weyn qofkii marka qalbigiisu uu nool yahay aa fahmi karan qofkan kale adduunyo maxay qabtaa inuu iska yidhaahdaaba laga yaabaan adduunyadu inay duqyaan intay kugu samayso aakhiradii aada ka doorato waa khatar walidaalika u fiirso dadka gaalada la noolaado oo muslimiinta ah maanta dhan adduunyo unbay ka sheekeynayaan adduunyada siday ula weyn tahay iyo siday adduunyada uga hormareen gaalada iyo muslimiinta waxay ku fiirinayaan qaarkood caynulxaqaara liidnaan sidii inay diintu hoos u dhigtay oo kale ay ku fiirinayaan horumarkii marka laga hadlaayaba diinta boos uguma laha iyaga agtooda haddii yani war diintii aan ka diintii oo dhaqankeedii aanaan ku dadaalin ayaan adduunyadii gadaal uga dhacnay xataa haddaad tiraa wuxuu ku leeyahy mayma waxaan shuqul iskuma lahan gaaladaba waa kuwaasa adduunyada waa ku horumarayne maxaa shaqo uga dhigay uu ku leeyahy isaga dhan marka wuxuu ka sheekeynayaa un adduunyada mashaariicba mashruucba mashruuc ayuu u dhiibayaa adduunyadii marka in iyada uun lagu sharaf haddii la raadinaa iyada keliya in laga raadiyo taana marka dambe waxay keenaysaa aakhira beel bay ku ridaysaa hadalkan marka hadal aada iyo aada u qiimi badan wey wallaahu allana yadcuu ay yadcuukum wuxuu idinkugu yeerayaa alla ila ljannati jannaduu idinkugu yeerayaa iyo dembi dhaaf biidnihi buu idinkugu yeerayaa isaga amarkiisa amarka alla uu idin amraayo alla wuxuu idinkugu yeerayaa janno iyo maqfira iyo dembi dhaaf marka gaalnimadaa cudurka ahee qalbiga qofka uga jirtaa cudurkaas ka fogaada marka wayubayinu aayaatihi aayaadkiisa ayuu caddaynayaa alla linnaasi dadka u cadaynayaa lacallahum yatadakaruuna likay yatadakaruu say yacnii u waantoobaanay xusuustaan wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nnisaaa fi lmaxiid wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilmaxiidi xaydkii bay wax kaa weydiinayaan xaggiisa almaxiid marka waa mafcil oo marka yacnii darafkii miimiga iyo masder miimi labadaba saas unbuu ku imaana maxiid marka waxaa laga macnayn karaa wayas'aluunaka can ilmaxiidi can ilxaydi waa laga macnayn karaa waa masder markaan ayb qaarna waxay leeyihin waa ismu masder sidaa tiraaba masder waa laga macnayn karaa waqiila marka waxaa kaloo laga macnayn karaa mawdicu lxayd wayas'aluunaka waxay kus ku su-aalayaan oy wax kaa weydiinayaan can ilmaxiidi meesha dhiigga uu ka socdo haweenka dhiiggooda meesha uu ka socdo ayay kaa su-aalayaan marka in daraf laga laqbeeyana waxaa qariino u noqonaya factasilu nisaaa filmaxiididaas naagaha ka dheeraada meesha dhiigga ka socdo kaga fogaadada ayaa canilma su-aasha ay weydiinayaan taas inay tahay oo daraf miimi ah laga laqbeeyo kaasaa marka xoog u yeelayo masderkana hadda waxaa rajaxaya iyadana qul huwa adanta qul huwa adan iyada marka waxay rajaxaysaa macnaha masderkay rajaxaysaa ee hadda ilaa huwada haddii makaankii makaanu xaydka laga dhigo makaanul xaydkiibaa marka adan waaye in la yiraahdaa marka yacnii taqdiiraad waxbaa loo baahanaa oo markaa in la yidhaha qul waxaa tiraa huwa meeshii xaydka uu ka socday adan duu adan dhib mid u saaxiiba waayo in la dhaho saasaad u baahanaya dhowr wayasaluunaka waxay ku su-aalayaan can ilmaxiidi xaydkii bay wax kaa su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa huwa xaydku adan weeyaan dhib waaye yacnii dhibkiisu marka muxuu yahay linatni riixihi urkiisa wa najaasatihi najaas inuu yahayo meesha uu gaaro la dhaqaayo waxaas dhan buu marka najaas ku yahay factasiluu ka fogaada annisaa haweenkii ka dheeraada fi lmaxiidi meesha dhiigga uu ka socdo uga dheeraada dhexdeeda walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina haweenkii xataa yadhurna ilaa ay daahir ka noqdaan fa idaa haddii tadaharna ay dahaaro qaataan fa u taga oo u imaada min xaysu meel xaggeeda uga imaada amarakum ullahu alla uu idin amray uga imaada in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay altawaabiina kuwa alla usoo noqoshada badan wa yuxibu wuxuu jecel yahay alle almutadahiriina kuwa isdahiro oo dunuubta iska nadiifiyo najaasaadka iska dahiro nisaa'ukum haweenkiinu xarun beerasho waay ay wad-u nisaa'ikum haweenkiina utegidooda jimaacooda xarhun ka beerasho oo kale ayay la too tahay ayay lakum idinka idiin tahay beerasho ayay idiin tahay oo ilmaad ka beeranaysaan fa'tuu imaada xarhakum beertiinnii ama beerashadiinnii annaa kayfa sidii shi'tum aada doontaan ugu imaada waqadimuu hormariya lianfusikum nafihinnana khayran u hormariya waataqu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada annakum idinku mulaaquuhu alla kuwii la kulmaya inaad tihiin wabashir u bishaare almu'miniina mu'miniintii u bishaare xaydkii baa marka wax laga su-aalayaa waxaad dareemaysaa marka xaydku axkaamta muhimkaa ah inuu ka mid yahay mar haddii ilaahay qur-aankiiba uu kusoo hadal qaaday asxaabtii ay su-aaleen nebiga sal ll ly slam allana uu ka jawaabay subxaanahu watacaala ee mas'ale iska basiid ah in laga dhigta ma ahan waayo salaaday ku tacalluqdaa dawaafaa ku tacalluqayo soonaa ku tacalluqayo jimaacaa ku tacalluqayo dalaaqaa ku tacalluqayo dikriga ilaahay baa ku tacalluqayo yani mas'alo iska basiid ah ma aha marka ayb eh, dadka qaarkood marka diinta ku jees jeesoo qeyb aan macno lahayn diinta u yeelo iyo qeyb macno leh u kala qaybinayo khatar waayo waxaas diinta ilaahay waxaan macno lahayn maba ku jiraan saas darteed marka abu isxaaq shaadibi kitaabkiisa alictisaam wuxuu ku sheegay wuxuu tilmaamay dadka qaarkood raggii muctazilada ama kuwii dadka ahlubidaca ahay qaarkood ayaa waxay dhihi jireen buu yidhi fiqhu abi xaniifata washaaficiyi laa yujaawizu sirwaal almar-a yani weligeed marka dadka culummada dadku iskaga dad ku jees jeeso dadka culummada oo af xun oo qaabdarro badan waa iska jiri jireen oo afka marka xumaan uun ku wato waxay dhihi jireen marka abuu xaniifa fiqhigiisa iyo shaafici fiqigiisa naagta gorgoradeeda iyo maradeeda ma dhaafayeen maanta dhan xayd ayay ka sheekeynayeen qur-aankiina waa kan noogu qoran yahay o ilaahay baa ku hadlay subxaanahu watacaala wayasaluunaka ancani ilmaxiid marka diinteeda qof jaahil oo qiimigeeda aan fahmaynin oo isaga uun diinta loo fahamsiiyey hal meel bis hal meelaa diinta inta laga fahamsiiyey bas ayaa wax allaale wixii kale maanta dhan haddii ama la baabi'inayo ama laga hadlaayo wax qiimiya lama laha meeshaas unbaa u daran ninba meel buu dhab siistay u qabsaday marka <clears throat> xaydku masaa-ishiisu inay markaa ay muhim yihiin culimada marka dee kutubaha furuucda fiqigay uga hadlaan dahaarada marka la joogana masaa-isha ugu dhibka badanay ka mid tahay mar waxay ka hadlaan waqtigiisa aqaluhu iyo akaruhu bay ka hadlaan waxay yidhaahdaan aqaluhu waa yowmun waleyla inta ugu badan waa isku khilaafaan abu xaniifa toban buu yidhaahdaa imaamu shaafici aima kale aimada kalena waxay yidhaahdaan shan iyo toban ayaa ugu badan uu ku egyahay dhiigga haweenka ka yimaada saddex nooc waaye mid umusha gadaasheeduu yimaadaa nifaasaa la yidhaahdaa mid bishiibuu mar ka imaadaa calaa sabiili sixa waa xayd labadaas ayaga waa isku xugun keliya waxay ku kala duwan yihiin muddadaa kala dheer bis oo muddat nifaas waa ka dheertahay muddat lxayd axkaamaha kale waa iskaga mid dhiigga noociisa saddexaad waa dhiig jiro ku yimaado oo dam istixaada ayaa la yidhaahdaa haweentu waxay tahay marka in dhiiggeedu uun iska socdo bisha oo dhan waqti kala go-a uuna lahayn ama uu shan iyo tobankii maalmoodba dhaafay haddii marka uu sidaas shan iyo tobankaas maalmood uu xagga u dhaafo dhiig furan ayaa haweentaa ku dhacay laba unbay axaadiista u celinayaan marka haweentaa si ay u dukato in loo celiyo tamyiiz yani inay wax kala soocdo oo ay kala taqaano dhiigga xaydka aad tilmaamihiisa ku taqaano iyo dhiigga kale dhiigga xaydka marka tilmaamaha waxa lagu garan karaa waa maxay xagga nat nat e, nataanada yani nat e, urka waa sifa xaydka uu leeyahay thakhaanada dhiig haddii uu dhiig adag oo faarfaar oo kale uu yahay sifadii xaydka waayo dhinaca kalena waa midabka dhiig madoow ama guduud aad u daran haddii uu yahay sifadii xaydka ou lahaa waayo kuwaas cagsigooduna wuxuu noqonayaa sifatu kii istixaadada tilmaamihiisa waay hadday marka kala sooci karto kala sooceeday ku soconee shardi laakiin midka tilmaamaha xaydka iska leh waa inuunan maalin iyo habeen ka yaraanin shan iyo tobanna uunan ka badanin haddii aynan markaa tilmaantii ku kala saari karin oo labada dhiig aynan u kala soocmayninna waxay aadeysaa markaa hadday awal dhiiggii kasoo caado dhigatay xasuusatana caadadeeda maalmihii markay caafimaadka qabtay dhiigga oo u joogi jiray ayay bisha kasoo qaadaysaa inuu dhiiggii xaydka u joogo maalmaha kalena waxay ka dhigaysaa inay tahay jiro inuu u joogo waa qubaysane waa weyse qaadanaysaa salaad walba waana dukanaya marka taas ayaa marka iyadana tamyiiz ama in caado loo celiyo masaa-il kaleoo furuuc fara badanna waa kusii jirtaa hadda intaa inaan usii dhaafo aanan rabin oo kutubaha furuucda ay ku fiican tahay marka in lagu darsiiyo intan marka qofku waxwaa ku fahmi karaa ayb marka waxyaabaha aweenta xaa ka xaaraanta waxaa ka mid ah in loo galmoodo oo ninkeeda uu u tago taasay marka aayaddu ka warramaysaa alla wuxuu leeyahay wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi xaydkii bay ku su-aalayaan xaggiisa qul waxaad tiraa huwa xaydku adan weeyaan waa najaas wasakh waayo najaas fact markaa inuu najaas yahay ada xadiidka nebigana waa caddeeyey sal l slam oo haweenta inay marada ka nadiifiso ka daahiriso factaziluu ka fogaada annisaa-a haweenkii ka dheeraada filmaxiidi meesha dhiigga ou ka socdo uga dheeraada dhexdeeda meeshaas marka waxaa laga qaatay maxaa uga bannaan ninka haweentiisa marka xayd ou ku dhaco inuu uga tago wax kastaa u bannaan marka laga reebo galmo xadiidkii muslim wuxuu ahaa ku jiray isnacuu kulla shayin ila nikaax wax walba ku sameeya oo istimtaac iyo ah ilaa galmo ma ahani meeshaas marka dhiiggu uu ka socdo haweenta inaan looga galmoonin ee gadaalna hadda maba banaanaba awalba maba banaanayn iyada ama xayd ha qabta ama yaynan qabin gadaal in looga taga xaaraanayba ahayd ayb bacdi ahli lcilmi waxay leeyihiin alimaamu shaafici de madhabtu sida ay tahayna waxay tahay waxaa uga bannaan maa bayna surati warukba haweentu marka xayd ay qabto xudunta ilaa jilibka inta udhaxaysa waa ka dheeraana inta kale ayuu leeyahay marka inuu uga istimtaaci iyo waxaabaa u bannaan inuu la seexdo waa u bannaan tahay mare inuu la hudo waa bannaan tahay waxaas oo dhan marka waa dhici jireen rasuulka sal ll ly xaasaskiisa inta dhiig oo ku ay ku dhacaan ayay la see ayuu la seexo jiray nebiga sal ll ly slam ee marka maa bayna surati warukba waxaana ay u leeyihiin ixtiyaadka taasaa ku jira caaisha radi allahu canha waxay tiri kaana yubaashirunii ee rasuulku waa ila baashiri jiray oo jirkaygaa jirkiisa taaban jira waana xaaid anoo xaaid qabo anoo markaa yani xayd qabo marka calaa sabiili lixtiyaad marka ninka meesha hadduu gaaro haddaad isleedahay armaad marka dambe u tagtaaba inaad ka fogaataa fiican marka oodan u dhowaanin meelahaas aadan marka ka agdhowaanin haddii uu u galmoodo oo xaaraantaa uu ku dhaco xaaraan uu ku dhacay waa inuu ilaahay u toobad keenaa kafaara ma laga rabaa xadiidaa soo arooray khilaaf badan uu ku jiro oo markaa yatasadaqu bidinaarin aw binisfi dinaar dinaar ama nus dinaar ayuu bixina ayb walaa taqrabuuhunna ha u dhowaaninina xataa intii yadhurna ilaa an yadhurna meeshaas marka xataa yadhurna laba qira'a ku jirto sidan waa qira'a xataa yadhurna qiraa'adan marka macnaheedu waxay tahay ilaa ay daahir ka noqdaan goormay daahir ay noqonayaan markuu xaydka ka go-o inuu ka go-ay maxaa lagu fahmaana alqasata albaydaa suufka marka ay geliso hoosteeda meeshii dhiigga uu ka socday inuu soo baxo isaga oo cad in allaale inta isagoo cad uunan soo baxaynin zamanulxaydaa lagu jiraa haddii marka midab calow leh iyo midab jaallo oo sida malaxda iyo kale ay dareemaysa haweenta waqtigii xaydkana lagu jiro oo alqasata albaydaa aynan arkin xayd unbay ku jirtaa waayo xadiidka wuxuu ahaa abu daawuud uu warinayey kunaa nacudu lkudrata waasufrata bacda aduhri kunaa laa nacudu lkudrata wasufrata bacda aduhri shay-an duhriga markaan daahir noqono kadib waxyaabaha jaallaha iyo dhacaankaas aan aragno waxba kuma aanan tiri jirin maxaa laga qaadanaa marka qabla duhri inay in wax lagu tirinayo marka oo xayd uu yahay ayaa laga fahmay meeshaas marka xataa yadhurna goormay haweentii dahaaro gashay markuu ka go-o oo qasat albaydaa ay aragto caaisha waatay ku tiri haweenkee eh, laa tacjalna ha degdeginina xataa tarayna alqasata albaydaa soo ma arkeysa qiraa'o kale waxay leedahay walaa taqrabuuhuna xataa yadaharna waana qiraa'ada shucba can caasim hayrkiisna saas waa akriyay xataa yadaharna marka la yidhaahay xataa yatadaharna waay tadahur marka ficilaa ku jira marka ilaa iyada ka dahaaro qaadato meeshaas marka masalaa laga qaadanaa waa maxay naagta qofka uma bannaana xalaalna uma aha haddii xayd ku dhaco inuu u tago bimujarad waa ka go-ay inuu ugu tagaa uma banaana bal waa inay qubaysato waxyaabaha xaydka ah, haweenta uga xaaraam noqonayo waxna waxay rabaan qubays in la qubaysto waxna ma rabaan waxyaabaha aan qubayska rabin waxaa ka mid a laba shay waay furiinka naagtii xayday qabtay xaydkii waa ka go-ay iyadoon weli qubaysanin ma furi kartaa waa furi kartaa waay daahir waa tahay markaas waayo furiinkan inay qubaysato wax tadahur iyo inay dahaaro qaadato furiinku wax calaaqaa lama laha keliya inay zamanulxayd ka baxdo unbaa laga rabaa shayga labaadna waa soonka saqda dhexcaawo hadduu dhiigga ka go-o soonkiina ay niyeysato waaga hadduu u bariyo iyadoon weli qubaysanin soonkeeda waa wada kartaa laakiin inta kale waxaa la rabaa inay qubaysato hadday qur-aan akrinayso hadday musxaf taabanayso hadday dawaafayso hadday rabto inay salaad tukato haddii ninkeeda inuu u taga la rabo kulligood waa wada qubaysane meelahaas oo dhan hadday qubays awoodi weyso ama biyo la waayo waa tayamumsane markaasay u bannaan tahay ibnu jariir iyo ijmaac ay sheegaan culimo badan arrintaa inay ijmaac tahayo naagti dhiigga waa ka go-ay bimujarad inuu ka go-o inaan loogu tegi karin laazim inay qubaysato qiraa'adan xataa yadaharna e, waa laga qaatay culimada qaar ayaa waxaa laga soo naqliyaa filaya mujaahid iyo ayaa waxaa laga soo naqliyaa inay bannaan tahay hadday ka hadduu ka go-o iyadoon weli qubaysanin waa u tegi kartaa taasaana marka bacdi alculamaa ay yidhaahdeen ijmaacaas la sheegay ma jiro laakiin ibnulmundir kitaabkiisa alawsadka alawsad wuxuu tilmaamay sanadka mujaahid looga wariyey daciif inuu yahay oo leyth bnu abi sulaym uu ku jiro marka maba ka ansixinba mujaahid ibaaxadaas marka ee imaamka kale isagana sidoo kale waa kama ansixin calaa haadaa marka itifaaqa waxaa badan inuu nabadgelsan yahay haween marka inaan loo tegin ilaa ay ka qubaysato ama ay ka tayamumsato haddii biyihii aan la isticmaali karin fa idaa haddii tadaharna ay dahaaro qaataan fa'tuuhunna ayb day daahir noqdaan fa'tuuhunna u imaada min xaysu meel uga imaada amarakum ullahu alla uu idin amray fa'tuuhunnadan marka amarkaani muxuu yahayna waa ibaaxa awalba qabla alxayd waa kuu banaanayd haweentaada inaa u tagto waajib kugu ahaa maahayn haddana sidii unbay kugu banaanaatay waay alamru bacda alxadri yakunu calaa maa kaana qabla xadrihi ayuu ahaana ayb inta badan istiqraa markay culimmada sameeyeenna ibaaxa u badan ibaaxadaa badan inta badan haddii almru bacda alxadri ibaaxa inuu tusaa haalib ah sida badan faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi waidaa xalaltum fasdaaduu oo kale yaa ka mida ah. marka min xayu amarakum ullahu maxay tahay marka halkee waay marka meeshii alla uu idin amray maxaa laga wadaa meeshii alla uu idin amray inaad ka dheeraataan hadaayi min xayu amarakum اllahu an tactaziluuhuna fiiha meeshii alla idin amray inaad ka fogaataan hadda uga imaada wey naam markii meeshii alla idin amray inaad ka fogaataan markay xaydka qabeen xaggey ahaydna waa meeshii dhiigga ka socday ahayd hadda meeshaas uga taga waay marka macnaha ibnu jariirna macnahaasuu doortay waxaan ujeedaa macna kaas waayo kan dambe uu ibnu jariir doortaye isaga wuxuu leeyahay aduhru duuna alxayd faatuuhunna u kaalaya min xaysu meel amarakum ullaahu alla uu idin amray waa markay daahir yihiin u taga marka ay xayd qabaanna ka dheeraada saasaana ibnu jariir isaga uu doortay ayb tafsiir kaleo isaga waxaa jira xoogaa dacfi oo ku jiro min xaysu amarakum ullaahu min qibali nikaax laa min qibali اlfujuur zina haweenka ha ugu teginine nikaax ugu taga waa iska tahay sax laakiin hadda aayaddan iyada sidaa tafsiirkeeda labada horaa a ka xoog badan in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay atawaabiina kuwa usoo noqdo oo towbadkeenka badan wayuxibu alla wuxuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahiro oo dunuubta iska dahiro xisan wa macnan isku dahiro macnaahana dunuubtana iska dahiro najaasaadkana iska dahiro marka qofka inuu najaasadiida waxyaabaha uu iska daahir yahay nisaaukum haweenkiina ay wad-u nisaa'ikum haweenkiina utegidooda xarhun beerasho weeyaan lakum ka xarhin beerasho oo kale waay yay lakum idinka idin yihiin haweenkiinna jimaacooda beerasho oo kale idiin tahay sidii beerasho oo kale ninku markau beeranayo abuuru ku ridanaa beeraa usoo baxayso idinkuna haweenkiina jimaaca qasadka aad ka leedihiin waxay tahay inay wax idinkaga soo baxaan wax idinkaga yimaadaanoo ilma idinkaga dhashaan sidaa marka waa loo macneeya faatuu utaga oo u kaalaya xarhakum yacni beertiinii annaa ay kayfa sidii shi'tum aada doontaan saad doontaan ugu taga marka saad doontaan ugu taga waa maxay yacni qaabkii aada doontaan ugu taga laakiin meesha wax laga beerto uga imaado meesha ugu dambaysood uteg aada yacni uga tegaysaan ood yacnii manidii iyo shahwadii iyo aada ku daadinaysaan oo aada yacnii jimaaci uu ka dhacaayo ha noqoto meesha wax laga beero meesha wax laga beerana de qubulka waayo duburka ma ahan gadaal ma ahan xagga hore wa marka annaa shi'tum kayfa shi'tum marka la leeyahay macnaha sidii aada uga timaada meeshii ama dhinacii aada uga timaadaanba meesha hore un ha noqoto meesha aada tegaysaan macnuhu sidaas waxaa kaloo lagu fasiraa anaa shi'tum mataa shi'tum zamankii aada doontaan haweenkiina u taga anaa shi'tum ayna shi'tum meeshaa rabtaan uga taga meeshaa rabtaan uga taga marka oon laydinka xarimin weyn meeshaa rabtaan uga tagoo wax laga beerto waayo nisaakum xarhun lakumaa lasoo yiri meel aan wax laga beerin ma banaana in looga tago bacdi alculamaa baa waxaa laga wariyaa inay iyagu marka ityaanu nisaai fii adbaarihinna inay yacnii banay jireen laakiin eh, abu xayaan kitaabkiisa albaxru lmuxiid wuxuu leeyahay waa wax iska mukhtalaq oo laga been abuurtay waaye wax saxiix oo ansaxay ma jiro saasuu dhahayaa haddana xataa hadday ansaxdo oo waxaa culimo caalim min alculamaa ou ku ou fadwoodo waxay u noqonaysaa zalla oo caalim uu ku dhacay waayo looga dayan maayo nacam waayo xadiid baa wuxuu soo arooray arrintaa iyadaa marka in kufri ay tahayba iyo malcuunun man ata mraatahu fii man ata mra'atan fii duburiha waa ku la lacnaday ninkii haween uga imaado gadaasheeda aduu marka axaadiidtaas iyo ayaa meeshaa ku jirta waqadimuu hormariya lianfusikum nafihiina khayran u hormariya oo markaad jimaaca samaynaysaan khayr naftiina u hormariya waxaa lagu fasiray dikrigii jimaaca la imaada bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa rasaqtanaa la imaada oo jimaacii waxaad ka hormarisaan dikri ilaahay ka hormariyeen waxaa kaloo la yidhaahdaa waqadimuu lianfusikum khayran uun u hormariya naftiina oo khayr marka ula imaado ayb wataqu llaha alla ka cabsada waclamuu ogaada anakum idinku mulaaquuhu alla kuwii la kulmaayo inaad tihiin ogaada wabashir u bishaarey almu'miniina mu'miniinta u bishaaree <clears throat> hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam ala